alxamdulilaahi rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah wa ursila bilhuda wadiini alxaqi liyudhirahu cala ddiini kulih wakafa billahi shahiida allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi cala kulli xaal allahuma wafiqna lima tuxibuhu watardaah min alaqwaali walafcaali walaara uma ama bacd waxaynu ku dhex jirnay tafsiirkii suuradda laydhaha suuratulbaqara aayadda boqol iyo toddobiyo iyo sagaashan iyo oo axkaamtii xajka iyadoo si wanaag dad badan ina xajayaanoo ardayda ka mid ah liyastafiiduu si a casharna ugu noqoto fursaddii xajkana ay uga faa'iidaystaan waa cibaadooyinkii kala duduwanaa ee ilaahay kitaabkiisa kariimkaa uu ummadda ugu jidaynayay isagoo ku adoonsaday laguna imtixaanayo oo qofka markanuu ilaahay cibaadada ku waajibiyey cibaadada waa shaandho dadka lagu kala shaandhaynaya qofna wuxuu noqonayaa qof la waayo marka la shaandheeyo oo imtixaankii ka soo bixi waayo qofna qof wujuud labuu noqonayaa la helo labadaasay dadka u kala baxayaan sidaa darteed baa ilaahay qof waxa uu ka cibaadooyinka habka ugu imtixaanay dadka kala duwan mar cibaadadaasi waa imtixaan xagga maalka ah. marna waa imtixaan xagga jidhka ah marna waa imtixaan labadaba ah imtixaanka maalka ah oo geesinimo ista u baahan qofkii waxa leeyahy xoolaha aad soo shaqaysateed ku dhididay ee adugu aad isku tirinayso wax ka bixi faral iyo sunnaba waa imtixaan maalka ah mid ku adayga iyo mid kaleba marna waa imtixaan jirka ah oo waa tan aynu soo maraynayoo waa salaadii iyo eh, soomkii iyo jihaadkii iyo qofka waxaa la eegayaa naftiisa inuu quuro oo tamardarada iyo wahsiga iyo fulaynimada iyo waxa uu ka xoreeyo marna waa labadaba imtixaanka cibaadadu labadaba wuu isugu jiraa waa sida jihaadkuna labadaba uu isugu jiraa naf iyo maal xajkuna waa saasoo kale waa imtixaan labadiiba laga imtixaanaya qofka naf iyo maalba maaloo qura inuu bixiyo maya maalkii wuu bixinayaa ilaahayna wuxuu uhi dhaqaajiyo goobtaa caalamka ku taalla ee gurigaa yari ka taagan yahay intaasoo camala ku soo samee muddadaa cayiman iyo goobtaa cayiman iyadoo dee weliba imminkaa la isku yara hagaajiyo wax laga farsameeyo berigii hore dhul buuruhuna dee ay madow yihiin iskana saxaraaya oo la doonayo carbiska qofku uu iyo tadriibkiiyo layliga meel si wanaag ila marka dhibbo qofka loo dirayo meel xadiiqo ahoo beerahoo cosaba looma diree dhul gaaraa loo xulaa dadka ama la xidhayo ama la tababarayo saasoo kale marka tanina halkaasaa ilaahay u geeya qofkiibaa lagu eegaya marka inay xujaajtu cawdaan maaha oo qofku marka uu dareemo saxmad badan marka uu dareemo daal badan marka uu dareemo dibdhac badan inuu ama dayuurad ka cawdo ama carab ka cawdo maaha lanna waaba loogu talagalayba rifrifkan iyo buusbuuskan iyo daalkan iyo tacbaankan waaba inta lagu imtixaanayaba qofki marka hadduu raaxo doono dee isqaban mayso xikmaddii baan u fahminba waaya aan kasoo gudubno xajka iyo cumrada labadaba waa waajib axkaam buu leeyahay xajku mabaaxiif aynu si kooban u dul marno tacriifkiisa waa tilmaanta uu leeyahay xajku sidaa ilaahaybaa uu tilmaamay waa qasad loo qasto gurigiisa si loogu soo guto cibaadada mucayanka ah xajku fadli buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka xaja ee rafadkiiyo faasiqnimada iska ilaaliya wixii loo diiday waxa uu noqonayaa xagga dembiga maalintii hooyadii dhashoo kale ilaahay wuu ka salabaynaya waa laga tirtiraya waxaa kaluu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam dadka xajaya dadka cumraysanaya waa wafdigii ilaahay hadday baryaan wuu aqbalaya hadday dembi dhaaf weydiistaanna dembi dhaafkaasuu siinaya xadiid saddexaad wuxuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam fadliga xajka sheegaya xajka la aqbalay xajka lagu samafalay ee qofku dadaal dheeraada ah uu sameeyey abaalkiisu waa janno alxaju lmabruuru laysa lahu jazaaun ila aljanna abaalkiisu waa jannahu xukumka xajka dee waaba arkaanulislaamkii mid ka mid ah haddii la isweydiiye ma waajibba mise waa sunne arkaanulislaamkiiba mid ka mida weeye oo waa waajib xajku xajka u horeeya xajatulislaamku marka uu qofka ka dhaco haddii uu ku nadro mar dambe waajib buu noqdaa inta kalena waa sunne xigmadda xajka xigmadiisu mid shakhsiya iyo mid ijtimaaciya iyo mid ukhrawiya iyo mid dunyawiya way leedahay macnaha faa'iide adduunye iyo faa'iide aakhiro iyo faa'iide qofka ah iyo faa'iide bulshada ah intaba wuu leeyahay oo aada u kooban macno aada u fara badan oo aynaa soo koobi karaynin iminka qaybaha xajka waynu soo sheegnay inuu labadaa qaybood noqonayo faral iyo sunne shuruudaha xajka waxa uu xajku ku waajibaa qof muslim oo mukalaf oo mustatiica ah. waa qodobka lixaad yajib alxaju cala almuslimi almukalafi almustatic gaal kuma waajibo haddii muslim la yidhi mukalaf haddii la yidhina waa qof xil qaadi kara waa qof miir qaba oo qaangaadha kuwaalan iyo ilmo yar kuma waajiba ilmaha yar wuu ka ansixi kawaalan laakiin kama ansaxayo mustatiic haddii la yidhina waa qof maal ahaan u karaya hadduu maal ahaan u karayo oonu jir ahaan u karaynin cid baa ka soo xaji doonta sidaasaa ilaahay uu tilmaamay walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila arkaanta xajka waxa weeye shan rukni weeye inuu qofku ka soo xidho inuu soo xidho qofku oo dee sidan salaadaba loo xidhanayo xajkiina xidhashuu u baahan yahay waxaa labaadoo arkaanta ka mida kacbadan lagu waraagayo lagu wareegayo uma liyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq wareega kacbada toddobada jeer lagu wareegaya waa rukniga labaad rukniga saddexaad waxa weeye safa iyo marwa toddoba jeer dhexdooda la ordayo rukniga afraad waa xirashada timaha la xiranayo ama la gaabsanayo rukniga shanaadna waa carafa joog joogsigeeda la joogsanaya maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe ama habeenka ciidda waajibaad buu leeyahay xajku waajib macnihiisu waa shay arkaanta ka duwan oo haddii laga tago dhiigu ku waajibayo qofka ase xajkii aan waxba ka noqonayn waajibaadka waxa kow ka ah qofku inuu kasoo xidho miiqaadkiisa hadduu miiqaadka dhaafo neef baa ku waajibaya waa inuu carafo joogaa gelinka dambe ilaa inta qoraxdu dhacayso qoraxdu intaanay dhicin haddii uu ka yimaado neef baa ku waajibaya musdalifo waa inuu uhoydaa habeenka tobnaad hadduu ka taga neef baa ku waajibaya waa inuu buuraha tuuraa maalinka tobnaad iyo labada cishee ka dambeeya hadduu tuuri waayo dhiig baa ku waajibaya habeenka koobiyo tobnaad iyo habeenka labiyo tobnaad waa inuu mina uhoydaa hoyaatinkaasina waajibaadkuu ka mid yahay dawaaful wadaaca kacbada ilaahay markuu ka ambabaxayo qofku maka waa inuu dawaaf ku sagootiyaa oo salaanteeda iyo sagootigeeduba waa dawaaf sida masjidkaba salaada ay u tahay waxaa laga dhaafay uun dawaafka sagootiga gabadha caadadu ay ka timaado dadka inta kale waa lagu leeyahy hadduu ka tagu reerihiisii iska tagana lacagta waa inuu dib u xawilaa si loogu qala xaramka hal neef xajku waxa uu leeyahay waxyaabo maxduuraad oo xaraama ah, oo aynu kusoo ururin karno ilaa sideed shay maxduuraadka mid ka mida ah hadduu qofku ku dhaco isagoo aan cudurdaar lahayn waxaa lagu yeelanayaa in uu fidyoobe in uu la yimaado sida aynu ku arki doonno aayaad kusoo arkayna xalayt neef adhigu gowracaya waxyaabaha ka xaaraamta qofka xaajiga ay tahay inuu ku baraarugu xafido waxa weeye inaan loo ogolayn dharkii tolnaa ee caadiga ahaa laba gown buu qaadanaya iyo kabihii buurhka ahaa looma ogola waxaan la ogolayn madaxa iyo wejiga inuu daboolo waa ka xaraam weeye labada arrimood raggay ku gaar yihiin dumarkuna wejiga daboolaynin iyo gacmaha intaa calaamcalaha qofka xaajiga ahay udgoonka marsan maayo maalmaha uu camalkan xidhan yahay waa ka xaraam weeye waxaa kaloo ka xaraama madaxa iyo cidiyaha saynu taba soo maraynay in uu rifo timaha iyo cidiyaha ma bannaana waxaa kaloo ka xaraama jimaaci macnaha galmo uu xaaskiisa u sameeyo iyo wixii la xidhiidha guur baan u bannaanayn isagu ma guursan karo gabadh inantiisana ma guurin karo guurna wakiil kama noqon karo waa saacad ilaahay u xidhan oo aan la ogolayn arrimaha kale in la farageliyo alfusuuqu waalkhusuuma qofku muranka iyo dooda iyo jaafaajiriqa iyo dembiga wuu ka xidhan yahay waxaa kaloo ka xaraama ah inuu ugaadha laayo shayga ugaadha la yidhaahdo dilana waa dembaabay waxaana lagu leeyahay neefkii ugaadhii uu dilay neef leeg arrimaha xajka waxaa ka mid ah waxyaabaha buriya oo maaragtay xajkiisi uu ku jabaya qofka ta waxa weeye fawaat lwuquuf qofkii haddii camalkii isagoo ku dhex jira carafa aanu teginba meeshaa lagu ururaya gaadhina anuguma karayo waana saxbada iga daabuli makadaydanaan ilaahay kusii caabudayaan ku tasbiixsan doonaaye xujaajta masaakiintii aan axkaamta xajka aqoon qaarkood waaba sida ka dhacdae dabeedna isagoo maka fadhiyunbaa lagu soo noqday ama mina dee halkanunbaan anigu iska sii joogaan sii camirtay buu leeyahay xajkii sanadkaa uu dhaafay ha soo qaleey waxa labaadoo burinaya intaanu taxallulka hore gelin maalinka ciidda wixii ka horeeya hadduu xaaskiisa la kulmo xajkiisi waa baaba eeshiyaankaay arrintaas ku badanto markay xaasaskooda la xajaan way iska baraka jecelyihiinoo ayay idhaahdaan eeryadan ilmaabaha inoogu calool galaba maynu iska wadanaba <laughs> dee xajkii wuu dhintayba xajkii waa dhintay waaya waxaynu gudbi lahayn sunnayaasha xajka oo iyaguna ilaa tobaneeye ah sunnayaashii waxaa kamida inta aynu soo sheegnay wixii ka soo hadhay maalan qofku markuu xidhanayo ka hor waa inuu maydhaa udgoonna marsadaa dhar cadna xidhaa way kala duwan tahay inuu qofku dharkan kala fidsanee labada go-a ah inuu cad yahay in wax tolan aanu xidhanin waxay ka tahay maxay waajibaadka laakiin inuu cad yahay waa iska sunne oo mid barabaralu qaadan karaa sunnayaasha waxaa kamida ah inuu qofku talbiyada wado afdalulxaji alcaju thaj ayuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xajka waxaa u fadli badan ka dhiig badanna uu qofku sii daayo xoolo badan qalo talbiyadana uu aad u ahriyo sunnayaasha waxaa ka ah marka uu carafo gelayo maalinka sagaalaad iyo markuu maka sii gelaya hore uu ku cumraysanayaba inuu usii maydho hadday duruuftu saamaxdo hadduu qofku yahay qof xaj keliya xidhan awaafulquduum baa lagu leeyahay dawaaf kacbada uu ku salaamayo sunnayaasha kamida mida ah. markuu qofku dawaafka dhammeeyo laba ragcadood oo sunna abaa jira oo la tukado sunnayaashay ka dikriga faraha badana qur-aanku ina faraya dawaafkiiyo lagu akhriyayo sunnayaashay ka habeenka sagaalaad ee xajka loo ambabaxayo habeenka loo sii socdo aroortoo kale carafa hoyaatinka habeenkaa loo sii hooyanayo mina isaguna sunnayaashu ku jiraa maalinka carafa gelinkeeda hore sida sunnaha waxa weeye in kambalkeeda la dego meesha la yidhaahdo waa dinamir gelinka dambena wuquufka la sameeyo waa hadday duruuftu saamaxayso sunnayaashay ka tahay sida aayaadka imminka aynu ku arki doonno musdalifa meel ku taallo mashcarulxaraam la yidhaahdo si gaara in laysu agtaago ilaahay lagu xuso sunnayaashay ka mid tahay ramyuljimaar marka uu qofku buuraha tuurayo dikri gaara baa soo arooray iyo ducooyin khaasa oo nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo buuraha dabadooda la ducaysto sunnayaashay ka tahay sida casharka aakhirkiisa aynu ku arki doono dikriga la xusayo maalmaha ayaamu tashriiqa ee la joogo mina iyo habeenada loo hoyanayo isna sunnayaashu ku jiraa xukumka cumrada markaynu soo ururnay iyadu waa waajib intaasoo dhanna wixii markaa way ka kooban tahay iyadu cumrada way ka koobantay waa afar shayba inuu qofku xidho tawaafo saciga sameeyo timaha xiirto iyadu ma laha xaggan muqadasaadkan kale loo kacaya mina iyo musdalife iyo carafa iyo kuwaa male sawir guud markaynu axkaamtiisa soo ururina inahaas weeye yaquulu llahu subxaanahu wa tacaala fi kitaabihi alkariim alxaj buu lahay xajku ashhurun waa bilo waqtigiis waqtu lxaji ashhur waqtiga xajku waa bilo macluumaad la yaqaano waa toddobaatan habeen faman farada fiihinna qofka faman farada qofka isku waajibiya fiihinna bilaha dhexdooda alxaja xajka qofka isku waajibiya falaa rafatha galma dumar ma jirto walaa fusuuqa afxumana ma jirto iyo faasiqnimo hadal dembiya ah. walaa jidaala murankuna waa mamnuuc filxaj xajka dhexdiisa saddexdaasiba waa ka hadhan wamaa tafcaluu min khayr wax kasta oo samaysaanoo wanaaga yaclamhu allah ilaahay baa ogaanaya oo idiin qoraya watasawaduu buu ilahay yidhi sahay qaata fa inna khayra zaad sahay waxa u qiimo badanoo u wanaagsan attaqwa alla ka cabsiga wattaquuni aniga uun iga cabsada buu ilaahay yidhi yaa ulil albaab dadka aqoonta lahow laysa calaykum junaax dembi idinkama haysta buu ilahaa yidhi wax dembioo idin saarani ma jiro xujaajta haddaad tihiin an tabtaquu inaad raadsataan fadlan min rabbikum dheeraad ilaahay xaggiisa ka macnaa inaad arsaaqad raadsataan oo shaqo tagtaan xajka dhexdiisa dhibaata idinkama haysatee waa laydiin saamaxa fa idaa afadtum marka kasoo soo noqotaan fa idaa afadtum marka ka soo idinkoo farabadan min carafaat buuraha carafa laydhaa kolka ka noqotaan habeenka tobnaad fadkuru allah ilaahay waxaa in badan ku xustaan cinda almashcari alxaraam buurta mashcarulxaraam layidhahdee musdalifo ku taalla agteeda wadkuruuhu ilaahay xusoo dikrigiisa badiyo ammaana kamaa hadaakum sidii uu idin baray ee nebigiisu idinsoo gaadhsiiyey sidaa ilaahay u xusa wain kuntum waxa ahaydeen min qablihi intaanu ilaahay idin hanuunin dad yaho ka hor waxa ahaydeen la min kuwa anbada ee hallowsan een tubta haynin ilaahay baa idintoosiya ku mahadnaqa sidaasaa ilaahay u tilmaamay waa halkii ay lahaayeen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil wa arinaa manaasikana ilaahay oo goobahaanu ku cibaadaysan lahayna tusi rasuulkana sala allahu calayhi wasalam malagaa tusiyey isaguna asxaabtiisii buu tusiya oo waxau lahaa khuduu cannii manaasikakum war iga qaata oo muuqaalka qaata xajka si aa ummadda kale ugu sii gudbisaan balliquu canii walow aaya faruba mubalaqin awca min saamic xajka wakhtigiisu xajku wuxuu leeyahay miiqaat zamaaniya iyo miiqaat makaaniya miiqaadka makaaniga waa shan meelood oo caalamku ay ka soo xidhaan miiqaadka zamaanigiina waa toddobaatan habeen toddobaatankaasi waa bilaha bilahaynu ku jirno shawaal bisha la ydhaahdo soonfure ka dambaysa ramadaan iyo dilqacda iyo tobanka hore ee dilxija toddobaatankaa habeen weeye macluumaad siduu ilaahay u yihi weeye dee waa arrimihii nebi ibraahim laga sii hayay carabtu ay ka sii hayeen marka bilahan bay yaqaaneen way yaqaaneen wakhtiga xajku inuu sidan ahaa waxyaabahan la bedelin diintii nebi ibraahim iyo islaamnimadii la sii hayay bay ka ahay sidaa ku ogeydeen lama bedelina sidii unbuu islaamkuna sugay ogaada wey waa toddobaatankaa habeen waaya haddaba qofkii hadduu isku waajibiyo xajkii uu xidho intanoo arrimoodba waa mamnuuc rafadku waa kalmo dumarka loo sameeyo xaaskiisa qofka iyo waxyaabihii la xidhiidha ku xeeran mamnuuc weeye waana taa aynu soo sheegnay qofka xajkiisa inuu burayo qalana uu ku waajib yahay kafaaragud laba bilood inuu soomaana waa lagu leeyahay fusuuq mar walba dembigiiyo faasiqnimadu ilaahay ummadda wuu nacay wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan mar walba ilaahay uu inoo nacay wakhtigan goobtii muqadaska ahayd uu joogo iyo wakhtigii qiimaha badnaa qofku iyadana wuu sii karaahiye badan yihin karaahiyadii iyo xumaantu way sii karaahiye badan yihin marka meel fadli badan iyo wakhti fadli badan la joogo jidaal walaa jidaala fi lxaj bahalka muranka la idhaahdaa waa waxyaabaha isnacsiiya asxaabta waxyaabaha ummadda kala geeya weeye waayo insaanka waxa iskaga abuuran qayd difaac la ydhaa marka kanina uu isdifaacaya kanina uu isdifaacaya ficiltanbaa imanaya ficil hadduu yimaadana dee jaaniska waxaa ka faa'idaysanaya shaytaankii ka faa'idaysanaya marka jidaalka waxaa la jaafaajiriqa iyo muranka iyo tabaatiigga waxaa la idhaahdaa dee waa shaqooyinkii soomaalida eh kaana waa la iska daynayaa qofka xaajigii ha ah ku talagalo siyaasadiisii halkaasuu iska dhiganayaa qabaa'ilkii qabiiladiisii halkan ku wadwadi jiray halkaasuu iska dhiganayaa fadhi kudirarkiisi wuu inaga daynayaa ilaahay buu la xidhiidhaya oo adiga arkaya aayaadku fadkurullah ayaa ku badan dikrigaa ku badan wax kaa mashquuliya jidaalka waa jiraa wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah wamaa tafcalu min khayr ismiga khayr waa nakiro waxa uu faa'iidaynayaa wax tacmiim wax kastoo khayr ahoo halkaa ku samaysaan ilaahay baa kuu og bal haddii laguhi shaygaa ilaahay baa kuu og maxaad u malaynaysaa macnaheedu waxa weye wuu kuu ogyahay wuu ka abaalmarinayaa ku talagal marka khayrka ha yaraysanin waxyaabuu ilaahay ummaddan amray xajka sahay qaata sahay la qaata waxa u wanaagsan alla ka cabsiga marka halkaa waxaad ka aragtay oo nasku inoo muujinaya sahay haddii la sheego goorma la sahay qaataabaa isweydiin leh dee waqta safar soo marka safar qofka ku jiraa sahay u baahan qofka xaafadiisa iska jooga lama yidhaahdo maxay safar ee lama yidhaahdo sahay wixiisa ee la yidhaha biil iyo raashin iyo waxaasaa la yidhaahdaa ka socdaalka ku jiraah cunnada iyo cabidda iyo agabka uu situ intifaacsanayaa la ydhaahdaa zaad iyo sahay waxaynu halkaa ka faa'idaysanaynaa safarkii aakhiro ayuu ku xusuusinayaa maxay safarka xajku safarka xajku waa safarka xusuusinaya safarkii aakhiro mulaabasaad badan waxyaabo badan oo xajka ku xeeran oo dadkan isku midka ahee wada dharka cada qowlka qura lehee bannaanka isugu yimide ilaah keliya wadabari qiyaamiyo lagu soo ururay dadku ay siman yihiin buu muujinaya marka safarkani waa inuu ku xusuusiyaa safarkii aakhiro ee loo ambabaxayay ee dad iyo dunyaba keli aad ka noqonaysa sidaasaa markaa muuqaalka uu nasku zaad u cabiraybaa taas waxaynu ka faa'idaysanaynaa sida jidhku uu sahay ugu baahan yahay iyo wax uu ku tamariyo energy u noqdaa saasoo kale ruuxduna ugu baahan tahay maxay zaad sidaa darteed baa qur-aanku haddii qofku jidhkiisiioo iska xoog weyn oo iska ladan oo caafimaadkiisu boqolkiiba boqol uu yahay haddii ruuxdiisu wax sahaya aanay haysanin oonay shidaal lahayn qur mayt buu ka cabiraa aw aman kaana maytan fa axyaynaahu bal ka warran baa ilaahay u leeyahy qofka geeriyaystaa aan nooleeyey macnaa gaal buu ahaa wuu islaamay wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina qur ilaahay wuxuu nabiga markuu la hadlaya ku leeyahy ruux baan kugu soo dejiyey wuxuu nooleeyaa waa ruuxda ruuxda qur iyo taqwada iyo waxyigu saa inuu dareemo weeye qofkiioo iska weynoo cadoo maaragtay muruqyo weyn ayaa iska baktiya qolfoof kaanahum khushubun musanada qaar ilahay yidhi baa jira qur-aanka waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaannahum khushubun musanada <laughs> khushubun musanada waa qoryo la tiiriyey udubba waaweyn jirdo ama waa dogob markaas eh, sahaydaa ruuxda waa qofku helaa tafsiirka markaa caamka ah u badan waa kaas weeye sidoo kale saa ay sahayda ruuxdu ugu baahan tahay taqwadii alla kacabsiga iyo iimaan qalale iyo cibaado iyo daaco ayay ugu baahan tahay dharay xidhatana oo qofka ruuxdiisu way qaawanaan kartaa hadduu bilaa cibaado iyo diin iyo taqwo yahay ilaahay baa waxau uhi walibaasu taqwa dalika khayr dharka alla kacabsigu isagaa khayr badan oo dharkan caadigaaba kasii khayr badan dharkan caadiga ila ah qabrigaa kaaga hadhaya ma sii soconaya isaguye eh. qaawanaan baa lagu soo baxaya marka waa waxyaaba la daaifka aayadda ku jira weeye culimmada qaarkood inkastoon tafsiirkaa loo badnayn waxay leeyiin aayadda waxay ku soo degtay niman reer yamaneed ahaa oo si isaga yar busaarasanaayo markay xajka kusii socdaan ayaa waxay odhan jireen naxnu mutawakiluuna cala allah annagu ilaahay baanu iska tala saaranaynaayo sahaydaa dadku uu qaadanaya waxba ku qaadan mayno qofku ma aha kudkudo oo maaragtay wuxu u baahan yahay goordhow kolka ay halkii tagaan bay odhan jireen waar noo dhiiba iyo keenkeenaba hadhow odhan jireen waxaanu cunno ma haysanne ilaahay baa yidhi watasawaduu fa inna khayra zaadi taqwa xujaaji haddaad tihiin sahay qaata sahay waxa u khayr badan attaqwa maa yutaqaa bihi can isu'aal ta lagaga dhowrsada su'aasha su'aal iyo shaxaad sahayda kaa fursanaysa ee kugu fillaanaysaa ugu wanaagsan wax la sahay qaato marka xaajigii inuu isagu dad wax siiyo mooyaane waa inaanu odhanin meelahaasaan kasoo eh, raadin doonaa wixii aan calafsan lahaa way dhacdaa dadka qaarkood inay idhaahdaan dee intan horta aan iska debera un dayuurada iyo halkane xaggaa markaan tago qolyihii jidda iyo waxaasaan iska yaro marayo ma telefoonaan meelaha u dirdiri waa laga fiican yahay taa qofku ehm, istiaacadii bay ku jirtaa inuu sahaydiisa ku talagalo oo inuu cid wax taramo isagoo aanu cid wax moodin su-aasha dhaafo wattaquuni yaa ulil albaab aqoonyahankow iyo garadka iga cabsadabaa ilahay wy cidda laga cabsadee cabsi weheli waa ilaahay huwa ahlu taqwa wa ahlu lmaqfira axkaamtii xajka iyo waxyaabihii qur-aanku uu inoo tilmaamaya baa ilahay ka warrama wuxu uhi laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum dembi idinma haysta dad iyo xujaajta ahi inaad fadli raadsataan ilaahay xaggiisa ka yimid fadligaasi waa goorma kirooyin aan sugmin oon ahayn macnaha heer tawaatur gaadhin laakiin tafsiir ahaan loo qaadan karaa waxay sheegayaan fi mawaasim alxaj markuu qofku camalka xajka ku jiro wuu shaqaysan kara macnaha islaamku halka uu ka taagan yahay dhaqaalaha iyo qofku inuu iktifaa daati gaadhu isku filaado oo su uu ka maarmaan la dhiirinaya marka hadduu qofku dee sahaydii aanu haysan wuu faa'idaysan karaa intan isagoo ixraama ayuu shaqaysanna karaa sababtuna waxay ahayd asxaabta qaarkood ayaa yar karaahaysta waxay idhaahdeen war mayaynu adduunya wadwadi karaynaa inagoo camalkan xidhan ilaahay baa fasaxay maadaama camalkaa iyo shaqada iyo wax soo saarku aanu ahayn mid wax kaa yeelaynaya camalkii aad gudanaysa ee camalkiina aad wadi karayso lacagna aad shaqaysan karayso way kuu bannaantay qofka ixraaman shaqadu xalaal bay u tahy inuu darawalnimo ku shaqaysto inuu maqaaxi shubo inuu dhar iibiyo intuwa isaga bannaanya isagoo cibaadadiisiina gudanaya an fadlan min rabbikum saasaa ilaahay uu fasaxay taasina waa miduu qofka muslimkaah ogaanayo marku xajka ku jirayo markuu ka baxaba faidaa afadtu min carafaat fadkuru llaha cinda almashcar alxaraam marka carafo ka soo noqotaan ifaadadu waa biyaha badan markay butaacaan idinkoo aad u fara badan marka kasoo butaacdaan carafa qofku macnaha iyo muuqaalka aayaddu ay bixinaysa wuxuu aad usii dareemi karayaa marka dadka ooda laga qaado ee gabalku uu dhaco maalinta carafa haddii aad saa isu taagtaan meel dheer yara fuusho gaadiidku markay dhaqaaqaan iyo dadku marka ay dhaqaaqaan waxaad moodaysaa un daad rogmanaya mawjad sidaa u hiraysumaad moodaysaa afar milyanoo mar qura wada dhaqaaqay gaadiidkooda iyo ariiqalmushaat siiba gaar ahaan waddada lugtu ay marayso markuu qofku saa u nasku uu tilmaamay ayaa si wanaagsan u dareemi karaya carafaat way ka baxsantay xuduudda xaramka hawd bari bay ka xigtaa maka sidaa darteed waa ereyada muqadasaadka laga soo jiiraynaya marka horena waa lasii soconaya marka dambena dibbaa looga soo noqonaya mashcalulxaraam musdalifay ku taallaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenkaa iyo subaxdaa ciidda ayuu ilaahay ku xusayay halkaa salaada subax baa lagu tukadaa masjid weyn oo meesha ka dhisan oo laydhaha masjidu mashcari lxaraam ilaahay ku xusa halkaa wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi la min adaaliin siduu idiin hanuuniyey siduu idiin hanuuniyey raaca markay cibaado tahay siduu rabbi u tilmaamay dadka iyo sida shaaricu u dhigay baa loo raacaya wadkuruuhu kamaa hadaakum lijli hidaayatihi lakum hanuuninta idin hanuuniye idinkoo ka mahadnaqaya ilaahay xusa oo xuskiisa badiya waa shaqada la qabanaya adiga arkaya mar walba dikriga dikriga qur soo celcelinaya wuxuu aldoomaha ilaahay ugu madno sheegtay in intii ay diinla-aan ku sugnaayeen dadka uu hagay hagaylahay oo toosiyey alla wuxuu idhi uma afiidu waxaa ka soo butaacdaan haddii aa xujaajta tihiin min xaysu meel ka soo butaaca oo ka soo noqda afaada annaas halka dadku uu ka soo noqonayo galabta sagaalaad ama habeenka tobnaad halkaasoo carafa ah ka soo butaaca wastakfiru allah ilaahayna dhaaf weydiista dadka muminiinta ee xujaata haddaad tihiin inna allaha ghafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo oo naxariista fa idaa qadaytum marka aad dhammaysaana gudataan manaasikakum camaladiinna manaasikakum camaladiinna iyo cibaadada a ah halkaa ku gudanaysaan kolka aad dhammaystirtaan fadkuru llah ilaahay xusa xuska alleh ammaantiisa tasbiixdiisa badiya ka dikrikum aabaa'akum sida aabbayaashiinbay isugu faani jirteen oo kale berigii hore ee islaamka ka hor sida aabbayaashiin u xusi jirteen ilahay iminka u xusa aw ashadda dikran wa ashadda dikran iyo xus ka sii badanba sida aabbihiin u xusi jirteen iyo si ka sii badan iminka ilaahay ha loo xuso arrinkii wuu isbedelo aabba waa la dhaafee fa min annaasi dadkii waxaa ka ilaahay uhi man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatina ilaahay ow nasii fi dunyaa adduunyada un wax nasii wamaa lahu fi laakhira aakhirana kaasi kuma laha min khalaaq ay min nasiib wax kuma leh ilaahay adduunyunbuu weydiistay wa minhum dadkii halkaa isugu yimi waxaa ka man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunya ilaahay ow adduunyada nasii xasanatan wanaag iyo wa fi laakhirati xasana ilaahay ow aakhirana wanaag nasii waqinaa cadaaba annaar naarta cadaabkeedana naga badbaadiy oo naga ilaali ulaa'ika buu ilahay yidhi kuwan dambe ee sida mudakarkaa ilaahay u baryay lahum nasiibun calaf weyn bay leeyihin iyo dheef weyn mimaa kasabu waxa ay shaqaysteen ee khayrka ah ayay ku leeyihiin nasiib wanaagsan wallaahu sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way dhaqsa badantao kuma hawshoonayo dadkan kala noocnoocaa siduu aakhiro u kala diri lahaa iyo siduu u kala meelayn lahaa subxaanah aayadda hore sababteedu waxay ahayd ay kusoo degta aayadda nimankii quraysh la odhan jiray ee deganaa xaramka ee xokaynta isu dhigayay markaa inay joogaan kacbada ayaa waxay odhan jireen marka dadku uu sii socdo ee maalan maalinka sagaalaad loo sii socdo xaggaa iyo carafa iyagu may dhaafi jirin musdalifa xuduudda xaramka may dhaafi jirin oo mabay tegi jirinba carafa dadka kale xajayaana carafuu teegi jireen markaa waxay odhan jireen naxnu lxums annagu mitid baanu nahay dad isku mid maaha anaga mitid baana la yidhaahdaayoo ahlulxaram baanu nahayoo xuduudda xaramka ka bixi maynee dadkiinan aafaaqiyiintaee meelaha ka yimi hore usii socda oo halkaa iska soo marmara annagu halkanaanu kusii mitidaynaaye saasay odhan jireen amarkana ilaahay uu siiyey xajka xikmadiisuba inay tahay mid jooga iyo mid meel kale ka yimi la simayo kolkaasaa ilaahay uhi uma afiiduu min xayu afaada annaas halkuu dadku kasoo noqonayo kasoo noqda oo dhaafa xuduudan xarabka ka baxo carafa taga ilaahayna dembidhaaf weydiista gafafkiinnii hore wax badan baa booshaaqdeenoo xumaanahoo isdulbaxee ilaahay u naga dhaafdhah ina allaha hafuurun raxiim saasaa ilahay idinku bushaareeyey marka sidaasay tahayoo rasuulullaahi moxamed sal allahu calayhi wasalam waxau idhi alxaju carafa alxaju carafa waa ardadii haw xajku waa carafa haddii carafa ay qofka dhaafto xajkiisii sanadkaa wuu ka dhintay waa sannado dambe iyagoo soo qalleeya uun sidaa darteed ayaa qofku maalinkii sideedaad iyo habeenkii sagaalaad iyo maalinkii sagaalaad intuba hadday dhaafaan xajka oo intuu meelahaa ka yimaada habeenka ciidda intaan waagu baryin uu carafaysa soo taago intaan waagu baryin hadduu carafo muddo yaroo koobanays wuquufka soo sameeya wuquuf sidiisa marka laleey inuu taagnaado maaha ee wuu fadhiisan karaa gaadhi buu ku mari karaa hadduu carafo soo maruu kasoo faa'iideeyo xajkiisi waa u jiraa waa u jiraa waayo axkaamtii xagga dambe u badan tahay intaa hore dhaaftay badankeedu sunnayaashii bay ahaayeen iyo waxyaaba ku kabi karayo xataa hadday musdalifo dhaafto dee buu ku kabi karaya laakiin alxaju carafa marka halkii lafdhabarta u ahayd xajka ayay yidhaahdeen xumsi baana la idhaahdaa ma gaadhayno amarkaasaa ilaahay u siiyo dadka la mid noqda buu ilahay ummadaba ilaahay wuxuu doonayaa xajka inuu ku maseeyo oo ku simo taasi waa xukun weeye istikfaartana in la badiyo weeyeoo maalinta carafo waxyaabaha ugu muhiimsan la qabanayo waa maalinka ugu fadli badan maalmaha sanadkaoo dhan sida habeenka laylatulqadriga uu yahay habeenada sanadka habeen ahaanka ugu fadli badanba marka ducada maalintaa la ducaystaana waa ducooyinko dhanta ugu fadli badan iyo istikfaartu istikfaar macnaha siiqooyin kala duwan oo ducooyinka ah iyo istikfaartaaba rasuul ka soo arooray sala allahu calayhi wasalam oo aad ka akhriyi karayso kutubul adkaar kutubta dikriga ka orhanta maadaamaynaa waqhti u hayn ummaddii baa ilaahay ula hadla wuxuu ka jarayaa dhaqamadii jaahiliyada wuxuu tilmaamayaa islaamku inuuya diinu taqyiir diin wax bedelaysa wixii aan hagaagsanayn oo dhan ayaa islaamku dadka uu ka rifaya ilaa uu noqonayo qof sida samayda u toosan oo mudh ah ilaa uu qofku noqdo faidaa qadaytum manaasikakum fadkuru llaha ka dikrikum aabaa'akum aw ashadda dikr marka camalkiina dhammaysaan ilaahay u xusa sa aabbayaashiin u xusayseen iyo si ka badan markaad sababta fahamtaad macnaha aayadda fahmaysa marka had iyo jeer uu soo dhammaado camallada xajku ee mina la ysugu yimaado maalmaha mina la fadhiya iyo habeenada loo hoyanayo ee ilaahay ummadda uu farayo dikrigaah ayaa mimbaraa carabtu isu dhigan jireen mimbaro meel baa la dhigayaa bahal jaranjarro kor loo fuulo halkaasaa dabeed dadka gabayaaga ah iyo kuwa maahmaaha iyo kuwa sheeka xariirtahaya iyo kuwa aftahanka ah halkaasaa la fuulayaa halkaasaa la isaga faanayaa qabaailka iyo aabbayaashay aabbayaashii iyo qabailkiiba halkaa la ysaga faanaya hadda way soo xajeen way xajeenoo cumri iyo xaj bay sameeyeen haddana odayaashii iyo qabaa'ilkiiba halkan ilan diintoodaa nooca ahayd dadkaan diinta lahayn ayaa sidaa u caabuda dhaqanka noocaas iyo qabiilka gabayaa la ysu tirinaya annagu waxaasaanu ahaan jirnay kaasaanu ahaan jirnay maalin heblaayo wacdarahaanu muujinay saasaanu samaynasa dee gabayadii xaaraama cunoo midhanoo ciiddaa ka badan iyo miyaanaan indhaha ka soo saarin iyo miyaanaan sidaa yeelin gabay ku wada jirto ayaa la isu tirin jira ilaahay wuxuu leeyay taa laga guuro waa la bedelo aabba la xusi maayo iminka ilaahay baa la xusayaae ilaahay xuskiisa ku bedela xuskii aabbayaasha aw ashadda dikran iyo mid kasii badanba sidaa weeye halkaa marka la joogo uu haray wax waliba oo kaloo la sheegaya ilaahay umbaa la xusaya subaana waxaa kaloo rabbi uu saxay dadku markay halkaa isugu yimaadaan ilan gaaladuba way soo xaji jireen sanadii sagaalaad wixii ka horeeye sanadii sagaalaad baa laga mamnuucay way ducaysan jireen dadka qaarkood oo iimaankooda aan weli qaraysanin oo aan iimaan weyn lahaynba iyaguna ducaysan jireen maxay ku ducaysanayaan rabbanaa aatinaa fi dunyaa ilaahay adduunyada waxna sii ilaahay ubad bay weydiisanayaan aakhiray waxay weydiisanayaan maal iyo ubad ayay weydiisan jireen caama khasbin wa kayfin wa wilaadatin ilaa sanadka waxaad nooga dhigta mid dadka iyo dunyada iyo wiilka iyo caanaha waxoo dhamiba ay fara badan yihin faqriga tuurne saasay odhan jireen marka wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq khalaaq waa nasiib aakhirade nasiibba male leanno ilaahay mabuu weydiisanba mabuu baryanba marka kaas waa la deedifeeyey ducadaas sideedaba qofka muminkaahi markuu ilaahay baryaya waxaa la doonaya inuu han weynaado qofna waa qof han weyn qofna waa qof han yar dadku markay eedaynayaan qofka waxaa la idhahdaa nin qofkaa hebel macnihiisu ma buurnooo waa mid han yar wax yar buu doonaya ama wax yar baa qancinaya meel yar asugu ka fikiraya qofna waa qof hamigiisiiyo hankiisu aad u weyn yahay baa la haddaba qofka muuminkii wuu han wenyay wuxuu ogyahay adduunyada iyo aakhiradaba anfacooda inuu ilaahay hayaa buu ogyahay masderka khayraadku adduun iyo aakhiraba inuu ilaahay yahay buu ogyahay oon gaalana haynin faasiqna hayn adduunyana ee ilaahay unuu hayo ayuu ogyahay markaasaa wuxuu leeyahy rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaab annaar ilaahay buu weydiisanaya adduunyada wixii ugu daran oo dhane khayra ee uu doonayo wixii shara buu ka aakhirana saasoo kale labadaba adoo labadaba helaya maxaa qura kugu xidhay waa kaa ilaahay ui ulaaika lahum nasiibu mima kasabuu wallahu sariicu lxisaab dheef weyn bay le nasiib nimankaasi calaf weyn bay qaateen dadka rag iyo dumarba sidaa ay wanaagsane dhammayska tiran ilaahay u baryeen calaf bay qaateen rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasana xasanada aakhiro waa janno janno la yidhiyaana de wax walba isku fuuqsata wax walba nabigu calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi ilaahay baryaysaa ninbuu maqlay ducaysanaya oo duco waxyaabo badan oo kala duwan jannada dhirteeda iyo dumarkeeda iyo kada iyo kada iyo waxbuu kala tirinaya fooqyadeeda cadcad iyo waxbuu kala tirinaya waar ilaahay janno weydiiso hadduu ilaahay janno ku siiyo waxa ku dhex jiroo dhan baad heli marka ilaahay weydiisanaysaan janno fasaluuhu lfirdaws jannada firdaws weydiista marka xasanada aakhiro waa janno xasanada adduunyada qolaba waxbay ku fasireen tafasiir kala duwan waa maal xalaala waa cibaado wanaagsanoo qofka la siiyo mee waa cilmi la siiyo mee waa caafimaad la siiyo qaarkood baa yidhi waa islaam wanaagsanoo la siiyo isku wadadar <laughs> isku wadadar maxaa u diidaya intuba inay xasano noqdaan oo intaba qofku ilaahay weydiisto dabeetana intaba la siiyo intuba ay xasano noqdaan waa tafsiirka shaamilkaa ah weye waay sidaasaa addoommaha ilaahay uu tilmaamaya waa la buuxiyey gaabkaagii waxaad qaban lahayd iyo waxaad ku qawli lahayd labadaba waa lagu tilmaamay ilaahay subxaana saa darteed jaanis qofka muuminkaahi ficil liita iyo qowl liitada leanna waa tan loo buuxiyeyda marka taasunbaa u baahan inuu qofku aqoon u yeesho ku xisaabtamuu fursada ka faa'idaysto waa fursad qaaliya ah. alla wuxuu ihi isagoo la hadlaya wadkurullaah ilaahay xusa ummad fi fii ayaamin maalmo macduudaat tirsan wa saddexda maalmoode ciidda ka dambeeya ayaamu tashriiqa laydhaa faman tacajala qofka degdega fii yowmayni laba maalmood dhexdood ku degdega falaa iima calayhi dembi ma saarna waman ta'ahara ka isaguna sii dhaca ee saddexda cishaba dhammaystira falaa iima calayhi isagana dembi ma saarna liman ittaqaa waa qofka ilaahay ka cabsanaya wattaqu allah ilaahay ka cabsada waclamuu waxaa ogaataan annakum idinku ilayhi ilaahay hortiisa iyo xaggiisa uun tuxsharuun in la ydiin soo ururin doono oo halkaa la ydinku soo faylinayo rabbi hortiisa siuu idin xisaabiyo idin kala diro weli waa tilmaamihii nasku uu siinaya ummadda waa dikriga adikr yaa llaha dikran kaiira ilaahay addoonku uu xusayo wuxuu ku gaadhayaa inuu ilaahayna isaga xuso xuskaagu wuxuu ku gaadhsiinayaa xuskaagaa yar mutawaadicee miskiinka ahi ilaaha boqorka ahee weyni inuu ku xuso hadduu ilaahay ku xusana maqsuudkii baad gaadhay markaasaa wuxuu uhi waladikrullaahi akbar xuska ilaahay addoonku uu xusayo waxa ka weyn xuska ilaahay addoonka uu xusayo addoonka ilaahay uu xusa wuxuu ku helay markaa inuu ilaahayna adoonkii xusay kaase haddaba weyn baa ilaahay wey kaa addoonkuu gaadhay weyn ilaahay uma baahna addoonka iyo xuskiise wuu ka maarmaya addoonkaa baahane man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsi waman dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayrin minh qofka si gaara i xusa anaa si gaara u xuseeya baa ilahay wey qofka jamaca dhexdiisa igu xusana anna jamackiisa ka khayr badan ayaan ku xusaya oo malaa'igta dhexdooda halkaasaa ilaahay u hebel kusoo qaadaya halkaasuu ku ammaanaya halkaasuu ku jeclaanaya malaa'igtuna markaasay jeclaanaya baaq baa la fidinaya caalamkao dhan gaadhaya caalamka kole iyo caalamka hooseba hebel ilaahay wuu jeclaado wuu xuse idinkuna jeclaado xus marka qofka muminka ahi mar walba waa in uu wakhtigiisa dikriga uga faaidaystaa dikrina waxaa la ydhaha qowl kasta ilaahay uu ka raaliyo qofkuuu ku dhawaaqo qowl kasta oo qofku ama sunno ha ahaado qowlkaasi ama ha ahaado waajib ama shay mubaaxaho fiicanba ha ahaado qowl kasta oo ilaahay u jeceliyay sidaa darteedba xataa cilmiga uu qofkii sheegayo iyo wanaaga uu farayo xumaanta uu diidayo iyaguna dikrigaasay ku jiraan salaadiibaa dikrigii ku jirta qur-aankiibaa ku jira saligii nebigaa ku jira tasbiixdii xamdigii dikrigu ma aha oo qura subxaana allahi walaa ilaha illa kuwaasi way laakiin waa qowlka caamka ah dikriga xukunkiisu uh, waa ka caamkaa wey wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat maalmo tirsan waa saddexda maalmood ayaamu tashriiqa loo yaqaana ka dambeeya ciidda habeenka koob iyo tobnaad habeenka labiyo tobnaad labadaaba in halkaa loo hoydaa waxa ay ka mid tahay waajibaadka xajka hadduu qofku ka tagana dhiig baa lagu yaalanaya dad koobanoo loo ruqseeyo waa jiraan sida maalan dee qofkii xoolaha soo waraabinaya kii xoolaha raacayay kii bukay iyo waxyaabahaas ee dhakhtar la geeyin maalmaha waa maalinka koobiyo tobnaad iyo maalinka labiyo tobnaad iyaguna waa waajib maalinka saddexiyo tobnaad iyo habeenka saddexiyo tobnaad iyagu waxa ay noqonayaan qofku saa naskuba uu tilmaamay ikhtiyaar buu leeyahay inuu joogo oo wuu ka tegi karaa waanu joogi karaa ilaahay xus marka shaqadii la qabanaya weeye waa in halkaa in badan ilaahay lagu ammaano waa in laysku wacdiyo waa in ummaddu iswacyigeliso waa in qur-aanka iyo dikriga laga faa'iidaysto waa in sadaqada la bixiyo waa in hadyigii la gowraco la cuno khayrkaa faraa badan baa maalmaha la wadaya ilaa waa la farxay waxaa lala farxayaa cibaadaa lasoo gutay oo lasoo dhammaystiray oo ilaahay qofkii waafajiyey fursaddii cumriga marka dikriga ilaahay baa la badinaya sidaa daraaddeed ayaa nabi maxamed wuxau yidhi calayhi salaatu wasalaam isagoo mina jooga ummadda ayuu la hadlayaa waxa uu leeyahay laa tasuumuu ama caaisha siiqaday ku warinaysaa waxay ahayd ayaamu tashriiqi ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala saddexdaa maalmood waa maalmo la farxo oo wax la cuno oo la cabo oo ilaahay la xuso ha soomina weeye waa shanta maalmoodee mamnuuca sanadka ay tay in la soomo labada ciidood iyo saddexdaa ka dambeeya ciida carafe ayaa tashriiqa loo yaqaano waa maalmo dabaaldeg iyo fantasiya lagu jiro oo ummaddu iyo cabidda iyo casuumadda khayrka leh iyo dikrigaa la wadaya wadkuru llaaha fii ayaamin macduudaat lamana ogola in halkaa laga tago haddaba laba akhtiyaar buu qofku leeyahy maalinka koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad markuu dhagaxa tuuro casarka labiyo tobnaad inuu ka caraabo mina taasi wuu khiyaarkaa wuu leeyahy khiyaarka saddexaadna waxa weye habeenka saddexiyo tobnaad intuu soo hoydo maalinka saddexiyo tobnaadna inuu tuuro buurihii oo marna buuraha laba cish waxaa la tuurayaa laba cisho ka dambeeya ciidda marna saddex cishoo ciidda ka dambeeya iyada maalinka ciidda hal buur baa la tuuraa jamratulcaqaba la yidhaahdo taas iyadu waa mid gooniya laakiin saddexdaa dambe mar marwuu isku dari karaa marna wuxuu ku gaabsan karaa qofku koob iyo nasku taasuu tilmaamo ilaahay wuxuu uhi faman tacajala fi yowmayni falaa ima calayh qofka laba maalmood ku degdega dhibaata ma jirto intuu koob iyo toban tuuray ayuu maalinkii labiyo tobnaadna tuuray casarkiibuu sii dhaafu maka tegay waa u dhanta waman ta'ahara falaa ima calayh kadib dhaca ee ilaa maalinka saddex-iyo tobnaad sii jooga isna dembi ma saarnay khayr buu falay liman ittaqa qofka taqwa leh ee diin raacaya ee ilaahay ku adeecaya ruqsadan leh kii siyaabo kale meesha u tagae u marmaraya dee ma ruqsad buu leeyahayba alle mar waluu soo gebagabaynayaba camaluu faray wuxuu kusoo gebagabaynayaa taqwada wattaquu llah waclamuu annakum ilayhi tuxsharuun ilaahay ka cabsada waxaana ogaataan inay ilaahay hortegaysaan oo asalkeedaba axkaamta qofka lagu waajibiye wuxuu fulin karaa wax loo diiday waxa uu ka tegi karaa markuu taqwo leeyahay haddaan taqwa jirin qofka waxba ma xidhaan bareeg qabanaya iyo dhagax loo dhigayo toona ma jiraba qofka waxa hakiya waa cidu nafsi waa damiirkiisa waa alla kacabsigiisa ummaddu haddii alla kacabsiga iyo iimaanka iyo qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan rabaaniga ay ka dhismaan waa dad jabsan oo laylyan oo la hogaamin karo oo wax laga iibin karo oo la wacdii karo oo miir qaba haddaanay taqwo iyo alla kacabsi toona lahayn iyo khayr iyo iimaan dee dad baa xoolaa la ilaaliya dad lama ilaaliya baa le meelay ka dusaan ma waayaan boolisku ma qaban karo maxkamaddu ma qaban karto sharcigu ma qaban karo qiildaygoodu wuu farabadan yahay midhiqiskooda iyo dusduskoodu dadka markaa aad buu badanaya sidaa darteed ayaa sibqada sharcigeennu uu dheeryahay nidaamyada kale ama qawaaniinta sharcigeennu wuxuu dheeryahay waa sharci iidaan leh macnaha waxa uu leeyahay wax qofkii layliyaya oo dabcinaya oo shay waloo lagu waajibiyaba waxaa la socda tarkiib iyo tarhiib waa mumayisaadka sharcigeenna iyo tashriicaadka samaawiga ah ay leeyihiin waxaaya waxaa sameeya markaasaa loo sheegaya hadduu sameeyo bushaarada iyo ballanqaadka uu leeyahay adduun iyo aakhiraba waxaaya waxaa iska daaya haddii uu iska dayn waayo ciqaabka daba ee qofkii uu ka naxay uu ka jidhi ka joojinaya loo sheegaya waa sibqa cajiiba oo sharcigeennu leeyo nidaamyada kale aanay lahayn waaya ilaahay wuxuu ihi wa min annaasi dadka waxa ka mida man mid baa ka mid ah yucjibuka uu ku yaabgelinayo qowluhu hadalkiisu filxayaati dunya adduunyada dhexdeeda uu ku dhawaaqayo qowluhu filxayaati dunya hadalka uu adduunyadan dhexdeeda odhanayo waad la yaabaysa wa yushhid ullaah ilaahayna wuxuu markhaati ka dhiganayaa maa fii qalbi waxaa qalbigiisa ku sugan wa huwa isagu aladu lkhisaam waa mid doodiisu ay qallafsantah aladu lkhisaam doodiisaa kadeedan waidaa tawallaa marka uu dhaqaajiyo sacaa fi lard dhulka ayuu guclaynayaa liyufsida fiiha si uu kharibo dhaqdhaqaaq buu samaynayaa liyufsida fiiha si uu kharibo dhulka wa uu u baabi'iyo uu u aafeeyo alxarfa beeraha iyo wanasl xoolaha beerta xoolaha buu kharibaya wallaahu laa yuxibu alfasaad ilaahayna ma jecla dalkiisa iyo dunyadiisa iyo dadkiisa in la aafeeyo waidaa qiila lahu marka lagu idhaahdo ka noocana munaafiqan ittaqi illaah waar ilaahay ka cabso dadkiiyo dalkaha kharibin hadii la idhaahdo akhadatu waxa ay ku kicinaysaa alcizatu ficil xumadiisu tartanka ficilku bilimi xadgudub faxasbuhu jahannam kaa naarta jahanamaa la ydhaahdaa inagaga filan taasaa ku filaan doonta walabisa almihaad meel gogol noqotana halkaasaa u xun wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yashri mid iibinaya nafsahu naftiisii buu iibinaya ibtiqaa'a mardaat illaah ilaahay raalli noqoshiisu baadi doonaya wax kale kuma rabo wallaahu ilaahay ra'uufun bilcibaad adoomaha aad buu ugu naxariis badanya ra'uuf waa mid aad ugu naxariista balcibaad adoomaha naxariisaanu waalidku waladkiisa u naxariisanin ayuu u naxariisanaya ilaahay addoommaha guud ahaanba aayaadkan ilaahay uu ku tilmaamayaa muuqaalka ay kala leeyihiin mufsidiinta iyo muslixiintu dadka caalamka ku noole waa labadaas wax saddexeeyaa ma jiro qofna waa muslix qofna waa mufsid marka ilahay wuxu wallahu wallaahu yaclamu almufsida min almuslix ilaahay wuu kala ogayay labadaasay iskagama jiraan waanu kala tilmaamee dee idinkuna kala garta wey siduu ilaahay u kala tilmaamay inuu kala garta had jeerna labadaasi loolanbay ku jiraan dadka muslixiintaah iyo dadka mufsidiintaah ogowna waxa lagu islaaxin karaa dadka diin samaawiya diinla-aantuna waxbay ifsaadisaa diintuna waxbay islaaxisaa iyo ehelkeedu marka run laga sheegayo labadaasibaa markaa loolanugu jiro oo haddii qiyaadada iyo hogaaminta muslixiintu ay yeeshaan dalka iyo dadka iyo diinta iyo dunyada wax waliba way hagaagaan ducada iyo khayrkaa bata adduun aakhirana waa la liibaanaa haddii mufsidiintu qiyaadada iyo hogaaminta ay yeeshaanna de wax waliba way fasaadaan ilahay baa wuxuuhi ina almuluuka ida dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun dadka awoodaha lehee mufsidiintii marka ay dhaqaaq sameeyaan dal iyo dadba cagtay maryaano way kharibaan waa aayaan marka sidaasibaa taariikhda caalamkaee waaqicigahayna ay sheegaysaa cidda taariikhda akhridaana taa nasku uu sheegayaabay ka markhaati furaysa <clears throat> aayaadku inkastoy sidaa caam u yihiin oo dadka guud ahaan ilaahay uu caalamkan ku abuuray qiimaynta uu saaray ay tani tahay ayaa haddana waxaa culimmada tafsiirku ay tilmaamayaan ama asbaabu nusuulil qur-aan ku qoran aayaadka horena inay ku soo degeen saddexda aayadoode hore mid gaal ahaa oo la odhan jiray alakhnas ibnu shariiq athaqafi aayadda dambena waxay ku soo degtay asxaabi ka mid asxaabtii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hore u islaamay oo la odhan jiray suhayb aruumi waa sababtii uun marka ninkaa isagee hore si uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta waxyeelada u gaadhsiinaya ay u badato cahdigii maka la joogay qurayshtu kamid mid ninkani ayaa wuxuu muujistay wakhti wakhtiyada ka mida waa ashahaaatayoo wuxuu idhi liiskaa laygu dara aniguna waxaan ku jiraa dadkaa idin rumeeyee mar sir ka ururinayaa mar cidhbuhu goynaya dadka muslimiinta ah waxyeelu usoo dhex galay ummadda inkastoo ilaahay uu ka dhex muddo kooban buu ku dhex jiray markaa ilaahay uu ka warramay markuu idinla joogana hadalkiisu aad buu wanaagsan yahay mar alla marka uu dhaqaaqana waa cidhibtigo'day dal iyo dalbadal iyo dadba waa fasahaadinaya markaa sidaa darteed baa markaa uu hadal wanaagsan odhanaya rasuulka ammaanaya ilaahay ammaanaya diinta amaanaya waa kaa ilaahay uhi yujibuka qowluhu fi lxayaati dunya hadal wanaagsan buu leeyahay waad la yaabaysaa uu ku cajabinaya wa yushhid ullaha calaa maa fii qalbi qalbigiisa waxa ku suganna ilaahay buu marhaati uga dhigaya wuxuu leeyahay sidaa inay tahy aan idiin sheegay ilaahay baa igu og sida qalbigaygu sheegayaana waa sidaa qowlkaygu sheegaya alla igu og buu leeyahy ilan dhaari dhibi kaafire wa huwa aladu lkhisaam dadka markuu la murmayo la murmayo doodiisu way adagtay alad waa laduud waa adag oo qallafsanoo doodiisu iyo murankiisu badan yahay marka uu ka dhaqaaqay meelahaa socdana wixii muslimku u leeyahay u beerahana wuu gubayaa xoolahana wuu laynayaa u turi maayo cadaabadu waxay gaadhay ilaa dhaqaalaha dadka muslimiinta ah inuu naafeeyo waa ka ilaahay uhi liyufsida fiiha wayuhlika alxarfa wanasl dhulkiina wuu fasahadinayaa yuhliku alxarfa wanasl xarigu waa beeraha xiraatada lagu samaynaya la qodayo annasl waa xoolaha isdhalaya ee tanaasulka samaynaya marka xoolihii waa laayo ka qaar boqnaha gooya la sheegay koow beerihiina wuu gubay waryaa waxaan sameeyey muddo kadib baa la helay ninkii sheeganaya inuu ku biiray dadka muslimiinta akhnas la odhan jiray inuu yahay guuldaradiisa yuhliku alxara wannasr waxaa kaloo lagu fasiray maatida oo xariguna waa dumarkii ila waa beere nasliguna waa ubadkay dhaleen ilaahay baa wuxuu uhi nisaaukum xarun lakum dumarkiinnu wa beer eraygaa xariyu ka cabirayba qur-aanka marka ubadka yaryar iyo islaamihii dhalayba kawbuu kaga dhigaya dumeel ka soo gaara wayuhliku lxara wanasl wallaahu laa yuxibu lfasaad kadaabaa la yidhi soo maaha waidaa qiila lahu ittaqi illaah war ka cabso war maxaa ku dhibee dadkii imaatada ahaa kugu salliday war dadkan iska nabadgeli ahadat lcizatu bilif cisadu waxay ku qaadaysaa dembi cisadu waxa weeye shayga aynuu naqaano maxay ficilka hebel wuu ficiltamayaa sooma nidhaahno ficilku waxa weeye xanaaq liito oo qofka ku dhaca oo dabeetana la yidhaahdo ficil waxaana wuu kuu geeyaa bay dhahaan soomaalidu odhan kari mayne macnaha taasi waxay ka turjumaysaa ficilku inuu yahay cadho aad u liidata ma anigaasaa ay leedihin intuu idhaahdu canaatamo ayuu bilism dembi kale kusii kacaya inuu tanaasulo idhaahdo iga raali ahaada xaal baan bixiy waan toobad keenay ma jiro cirkaasuu sii maraya daabicaa iyo muuqaalkaasay leeyihiin awoodaha liitaa qofku markuu yahay qof liita awoodna uu helo ama ummadi ay sidanoo kale noqoto canaadkaasaa shaqadeeda ah oo ciilkama kore ciil ay ka korayaan ma jiro ciilkaasay ku soconayaan dadka had jeer noocanoo kale awoodda lihi iyagoo wax fasahaadinaya islaax ku sheegaya innamaa naxnu muslixuun adiga arkayo gaaladu dee meeshay maraanba caalamka way fasahaadiyeen dimuqraadiyad baanu abuuraynaa bay idhahan muslimiinta intay dadkii hayste ka eryeen dadkii urursanaana kala eryeen dimuqraadiyad baanu abuuraynaa bay dhih dimuqraadiyaddii maxay dhashay markaa marka caalamul islaami waddamaday ku duuleen ay qabsadeen la eego maxaa ka soo baxay dee ka soo baxay wa yuhlika alxarha waannasr ciraaq bay sheegayaan bishan imikayna dhaafta ee koob iyo tobnaad saddex kun oo qof baa dhintay yaa dilay sadaamna ma dilan cid kalena ma disheen saddex oo qof ayaa dhintay bil walbana way sii kordhayaa cadad afar boqoliyo konton kun oo qofbaa ayaa dhintay intii muddadaa kooban ay ku jireen wa yuhliku alxarfa waannasr wa subxaan allah warkadaaya marka la idhaahdo dalkii khariban ee cid uun wax soo jeedisa hadal ah akhadat alcizatu bilim arinow kiciya baa lale ista uu la saftae balaag liiskuu ku jiraaye isna liiskii madoobaa uu soo galay inau kiciya marka waa wax ilaahay subxaanah taariikhu ina barayo oo la kulantay rasuulka sala allahu caleyh wasalam oo had walba dadka muslimiinta la kulmaysa oo kaafir ka imanaysa oo dhaqan u ah weeye dhaqankaasi ma mudna dadka muslimiinta inuu ka yimaado qofka muslimkaahay waa qof ilaahay hortiisa inuu tegayo ogsoon aakhiru u tudhanayaa wuxuu iska ilaalinayaa dalka iyo dadka iyo diintaba wixii fasaad ku ah wuxuu u nool yahay inuu wax islaaxiyo hagaajiyo oo naftiisa uu ku bixiyo badbaadinta diinta iyo dalka iyo dadka sidaa ilaahay buu uhi wa min man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaat illaah mid naftiisa iibinaya ilaahay buu ka iibinaya naftiisuu huraya maal iska daa naftiisii wuxuu u huray maxay ilaahay raalli noqoshihiisuu baadi doonaya liixqaaqi alxaq waliclaa'i kalimat illaah walinusrati diin illaah waliislaaxi alcibaadi walbilaad dal iyo dal inuu hagaajiyo dadka iyo dalka inuu hagaajiyo iyo diinta ayuu u socdaa ibtiqaa mardaat illaah ilahay buu raalli gelinaya maxaa ilaahay uu ka cadhoonayaa muxuuse ku raalli noqonayaabuu kala qiimaynaya wax cuniyo fii sabiili hunguri maaha dhaqdhaqaaqiisu aargoosina ma aha intiqaamna ma aha laakiin waxa weeya iyo ibtiqaa mardaat illaah aayadda waxay kusoo degtay suhayb wuxuu doonay inuu hijroodo rasuulkii sala allahu caleyhi wasalam saaxiibka ahaa madiina uu ka daba amba baxo waxaa lagu qabtay kantaroolka maka ama kambalkeeda ayaa lagu qabtay quraysh baa qabatay intay kasoo dabagurmadeen waxay yidhaahdeen kiish lacagabaad sidataa soo maaha markii aad halkan timid dee ruum waa wuxuu ka mid nimankii reer ruum buu ka ahaa reer yurub ayuu ka ahaa oo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam sida salmaan ulfarisiba u ahaa reer bariga ilan diinta islaamku waa shay lagu abtirsanayo ajnaas kala duwan u siman oo cadaaladii xaqiijinaysa markii aad noo timi keligaabaad ahay imikana wax fara badan baad doonaysaa bay idhaahdeen inaad la dhaqaajiso ma ha ka yaabin la tegi maysid waxaanoo xoolaahay ilaan iimaanlaawe adduunbaa u darane markaasaa wuxuu waayahay waayahaye haddii aan wax alla waxa aan sito oo dhan ka dhex siibto oo aan idinku wareejiyo maydin isii dayn unaan iska qaxee ha waanu kusii daynaynaabeen miyaad nooga tegaysaa intan oo dhan kol haddaad intan oo dhan nooga tegayso waanu kusii daynay waxba ku yeeli iska dhaqaaji wuu dhigay hadduu daala lahaa iyo hadduu duunyo lahaayo u wada saxeexay bal isii daayeenbuu adduun waa la helaaye iimaankayguna la fakadee sidiibaa dabeedna ay kusii daayeen aayaadkana soo degay cumar ibnu khaaab baa u bushaareeyey markii horreeye arkay markuu madiine tagay rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa rabixa maalu suhayb rabixa maalu suhayb aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam suhayb maalkiisii ribix badan iyo faa'iido badan buu yeeshay rabixa suhayb u suhayb maratayn wallaahi faa'iido badan buu ku dhuftay oo aan cidigaari karay ninkii suhayb lo odhan jiray waa dee taa ilahay uu man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah ilaahay muxuu kaga raali noqonayaa lilfuqaraai aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwaanan dal iyo dadba waxay uga yimaadeen si ay ilaahay u raaligeliyaan wallahu ra'uufun bilcibaad ilahayna addoomaha aad buu ugu naxariisanaya sidaasaa markaa nasku uu sheegay waidaa tawallaa markuu sii jeedsado sacaa fil ardi dhulka ayuu guclaynayaa oo uu soconayaa liyufsida fiiha si uu kharibo wayuhlika alxarfa wanasr iyo xoolaha ama dumarka iyo caruurta wallahu laa yuxibu lfasaad ilaahayna ma jeclo fasaadka diinta waxa ilaahay u keenay maxay limaslaxati alcibaad danta addoommaha qofka muslimkiina waa inu ogaadaataa qofku hadduu dareemo inaanay diintu maslaxadda addoomuhu ku jirin waa jaahil u baahan inuu arrinkiisa raajaco way ku laaqanta ilaahayna wuxuuhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha war diin baan ku hagaajiyey dhulka iyo rusul markaan usoo direen waxay usoo dejiye haiga fasaadinabaa ilhawleey aslulfasaadna waa diinla'aanta aslulfasaad waa macsiyada iyo alla ka fogaanshaha waidaa qiila marka laydhaa ittaqi llaaha ahadat lcizatu bilifm ficilxumadu dembi bay kusii qaadaysa ma tanaasulayo faxasbuhu jahannam walabi'sa lmihaad jahannamaa ku filan halkaasaa uxun meel gogol noqota wa min annaasi dadkii waxa ka mida waa mu'minkae man yashrii nafsahu mid naftiisa huraya ibtiqaa'a mardaat illaah siuu ilaahay u raalligeliyo wallahu ra'uufun ilaahayna aad